Mm-hmm. climna ma ynfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma alxamdu lilahi cla kuli xaal nacuudu billahi min xali ahli nnar ilaahay fadligii waa casharkeennii shan iyo tobnaad kitaabkii alshamaa'il almuxamadiya wuxuu sheekhu leeyahay abu ciisa moxamed ibnu ciisa tirmidi baabu ma jaءa fi daxiki rasuuli اllahi sala اllahu aleyh wasalam baabkii shan iyo soddonaad weeye wuxuu u baabaystay oo u caqiday wixii ku soo arooray nebiga qosolkiisii salawaatu rabbi wasalaamu calayh macnuhu waxa weeye kayfiyaddu u qosli jiray sagaal xadiis buu ku keenayaa qosolka iyo oohintuba waa laba shayoo abuura labadana kayfiyadoodunbaa laga hadlaaye sababtooda lagama hadlo waayo qofka caqligali <clears throat> isagoon sababuu ku qosla arag iskama qoslo iyadoo wax ka oohiyaa jirinna iskama ooyo waa marka caqligiisu caadiyey <clears throat> marka qaabkii uu qoslayey ayuu axaadiis ku keeni doonaa sagaalah wa aynu arkaynaa biidn illahi tacaala qaala xadaana axmed bnu maniicin qaala sana cabaad ibnu alcawaam qaala anba'ana alxajaaj wa huwa ibnu ardaa can simaak ibni xarbin can jaabir ibni samura radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi kaana waxa ahaa fii saaqi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam nebiga dhudhunkiisa waxa ahaa iyo kubkiisa xumuushatun dhuubnaan ba ahayd iyo weydnimo xumuusha wa kaana waxaan u ahaa laa yadxaku midaan qoslin ilaa tabasuma dhollacadayn mooyaane si kale uma qosli jirin fa kuntu waxaan ahaa idaa nadartu ilayhi markaan eego qultu waxaan odhan jiray laabta ka odhan jiray akxala alcaynayn waa mid indhihiisa la indhakuulay labada indhood walaysa biakxal mid indhakuul marsadayna ma aha jaabir ibnu samura oo ka mida saxaabada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sifeeyey axaadiis badan ku sifeeyey saddex arrimood buu ka hadlay kow nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kubkiisa hoose ee cagta xumuusha ahayd dhuubnaan waana waxyalaha ragga lagu ammaano halka dumarka aan lagu ammaanin kubka dhuuban qolooyin baa waxay wariyeen khumuusha waana khalad waa dhibic ku dhacday oo aan marna saxnayn alkhamshu waa xagashada marka ammaan noqon mayso nebiga cagihiisa ama kubkiisa xagxagnaa ammaan mayso dhibicdaas waa dhibic qaldan waa xumuusha waa bilxaa waa muhmala qodobka labaadna waa kaynuu soconnay waa maxalushaahidkiio kaana laa yadxaku ilaa tabasuma dhoolacadaynunbuu qosolkiisu ahaa dhoolacadayntu waa ilkahoo la caddeeyo shalay casharkii aynu soo maraynayna waa ku arkayna kaana yaftaru can mili xabbi alhamaam baalkaynu idhaahno barafka ee roobku la dhacay cadcad ayuu banayn jiray wax weeg markuu dhoola caddaynayo oo ilkiisa aad u cadcaddaa tabasumka waxaa la yidhaahdaa waa sida luladoo kale luladu hurdadii weynayd bay hordhac u tahay dhoola caddayntuna qosolkii bay hordhac u tahay ilahay baa wuxuu leeyay fatabasama daaxika min qawliha waana shuqulkii ambiyada inta badan qosolkoodu inta badan qosolkoodu wuxuu ahaa dhoolla caddayn haddii laga qarmi waayana waxoogay qosola oo dhowrkan qof ay ku dhow maqli karaan haddii ku muuqanayaanna ay muuqanayaan gowska ugu soo horeeya intaa ayaa la arki jiray amaa qaxqax qaahadu muuqanayso oo bartee laga soo maqlo sida dadka qaarkii u qoslaan ma ah waana waxaa la yidhahdaa waa qosolka dadka aan caqliga badnayn heesa u qosla oo meel fog laga soo maqlo gahgahdooda qodobka saddexaad uu raaciye waxa weeye xagga indhaha waa soo marnay nebiga indhihiisu waa madoobaayeen wareegaasi waxaad moodsa inuu indhakuul mariyey walaysa biakxal isagoon indhakuul marin macnaha waa indhakuul rabaaniya xagga ilaahay baa loo soo madoobeeyey wiilka dushiisa wixii ka saanidhahdo baadadka ayaa madoobaa markaasaad moodaysaa in uu indhakuushay masay indhakuulanin marmarna waa indhakuulanay o inagii soo marnay haddii saw indhakuusho waa sii madoobaanaysaa laakiin mid asliya oo abuura oo alla sameeya ayuu iska lahaa xadiikaas waa xadii saxiixa qaala xadaana qutaybat bnu saciidin qaala anba'ana ibnu lahiica can cubaydillahi bn lmuqiira cabdillahi bnu lahiica waa inagii soo sheegnay in kutubtu ay ka gubatay deetana uu ikhtilaaday ikhtilaad axaadiista iskaga dhex daadatay saasaa looga tegoo loo daciifiyey nin qaadiyoo caalimuha qaaciduu samaynaya ninka la yidhaahdo sheekha la ydhaha alimaamu dahabi wuxuu leeyahay ibnu qutayba ninka la ydhaha qutaybat ibnu saciid hadduu ka wariyo xadiikiisu waa saxiix cabdulaahi ibnu mubaarak hadduu ka wariyana xadiisku waa saxiix labadu waxay ka wariyeen intii kutubtiisu badqabtay ee uu caadiga ahaa ka wariyeen can cabdilahi ibnu xaaris ibnu jasin radia allahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arkin axadan qof akara ka badan tabasuman dhoolla min rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam ilaahay maadaama uu qof kaamila ka dhigay hidaayada ugu soo dhiibay inuu noqdo dadka ugu dhoolla caddaynta badani waxay ka tahay dabeecaddii wanaagsanee ilaahay ku amaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim waxaad kaloo ku sii aqoonsanaysaa inuu dhoolla caddayn badnaa oo weji furfurnaa oo wejigiisu kusoo jiidanayay maalin buu waxoogay wejiga yar ururiyo waa laga sheekeeyey cabasa watawallaa an jaa'ahu lacma qofka maxaa laga sheekeeyaa matuu caadada u leeyey mise maalintuu khilaafo keebaa laga warramaa ya maalintuu khilaafaa laga warramaa nin deeqsi aad wuxu bixin jiray hadduu maalin soo celiyo waa iswada gaarsiinaya war hebel hebel wax dhacayba maanta wiina soo celiyey waa la midba khayl hadduu maalin wax bixiyana waa la iswada gaadhsiinaya ma maqasheen hebel hebel nin weji macbuusa ah hadduu maalin qoslo war kiibaa baa la maanta waa qoslay nebiga waxaa lagu yaqaanay bashuushnimo iyo weji furfurnaan maalin uu cabdilaahi maktuumuu yimi oo isna islahaa qolooyinkan qanci ninka nawindhalla iyo xaaladda aanu ka warqabin ayuu xoogay wejiga ururiye maalinkii baa la warramay cabasa watawalla shayga naadirkaa la sheega waaw inta kale eh nebigu wuxuu doonaya ummadda inuu koriyo koriyo kor u qaado si diinta uga qaataanna waa inuu soo dhoweeyo dhoolla cadayntuna waa waxyaalaha ugu waaweyne qofka lagu soo dhoweeye wey marka eh, waana dee sadaquu nebigu ku sheegay calayh salaatu wasalaam wa tabasumaka fii wajhi akhiika sadaqa waa sadaqadaan xabad lacaga kugu qorayn waa sadaqatulmafaaliis baa laydhaha dadkaan waxba haynin een jeebka saa odhanaynin maxay ku sadaqaysaan dadka deelkoodu bay caddeeyaan wax alla wax kaaga nusqaamaya garanaysa kaaga nusqaamimaysa wax kugu kordha marka waa dhaqan aad iyo aad wanaagsan haddii aad axaadiista qaad ku aragta nebigaa qoslaayey qaarna aad ku aragto wuu dhoolla caddaynayay see laysu waafajinaya axadulculamaa baa wuxuu leeyahy qosalkuna waa arrimaha aakhiro dhoolla caddayntuna waa arrimaha adduunyo saasuu isagu ku tacriifiyey ama uu ku jamciye wuxuu yidhi arrimaha adduunyana wuu dhoolla caddaynaya arrimaha aakhirana waa qoslaya waxna waa ka jiraanoo axaadiista dambaad ku arki doontaa culimmada qaarna waxay dhaha mayae waa laba derajo inta badanna dhowlacadayntuu joogayay marmarna waa ku yardarayo qosol buu gaadhayay ilaa ay muuqato nawaajidu qaala xadaana axmed ibnu khaalid khalaal qaala sana yaxya ibnu isxaaq asaylaxaani qaala sana lays ibnu sacad can yaziid ibni abi xabiib can cabdillahi bni xaaris ibni jaswey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ma ahayn daxiku rasuuli llaahi sal allahu aleh rasuulka qosolkiisu ma ahayn ila tabasuma dhowlcadayn mooyaane wax kale qaala abu ciisa hada xadiiun hariibun min xadiii lays bnu sacad hariib wuxuu leeyihi yaxya bnu isxaaq asaylaxani ayaa keligii warinaya xadiikana haddii nin keliga warinaayo waa hariib ama waa fardi baa laydha laakiin isagoo hariiboo fardiya ayuu asixi karaa xadiikuna waa saxiix qaala xadaana abu camaar alxusayn ibni xuraysin qaala ambana wakiicun qaala sana alacmashu can ilmacruur ibni suwayd can abi darin radi allahu canh macruur ibni suwayd alsadi alkuufi abu maya can abi darin qaala waxau uhi qala rasul lah sal ly slam innii anigu la aclamu waxaan ogahay wala rajulin ninka koowaadee yadkhulu ljannata jannada gelaya wa aakhira rajulin ninka ugu dambeeye yakhruju min annaari naarta ka soo baxaya ee jannada gelaya labadaaba waa naqaanaa yu'taa waxaa la keeni doonaa birajuli nin baa la keenaya yowma alqiyaama fa yuqaalu lagu odhaya malaa'igtii icriduu calayhi u bandhiga siqaara dunuubihi dembiyadiisii yaryaraaye aadka u yaryaraa u bandhiga wa yukhabba'u canhu waxaa laga qarinaya kibaaruha kuwoodii waaweynaa ee laga qarinaya fa lahu waxaa lagu odhanayaa amilta waad samaysay yowma kada wakada kada wakada maalintii saa iyo saa ahayd soo waxay waxamaad samayn wa huwa isaguna muqiru waa qiraya laa yunkiru ma diidana kuwan waa wa huwa mushfiqu wuxuu ka cabsi min kibaariha kuwii waaweynaa kuwan yar wuu iska qiranaya laakiin wadnaa muxuu farta kaga hayaa bilo tii halkaa la ogaadaa bilo tii soo faqaa qaar waaweyn uu galay ayuu isleeyahy la ilaaba samcigaal shidaad mu odhan ilaahayow riya nooga dhig isagu wuxuu leeyahy ilaahay kuwaa weyne la ilaabaa wuu ka bakanaya fa yuqaalu waxaa la odhanayaa acduuhu siiya hu isaga kulla sayaatin dembi walba oo camilaha uu sameeyey xasanatan khayr ugu bedalaya ajar ugu bedela fa yaquul markaasu soo boodaya inna liya waxaan leeyahy dunuuban dembiyo ma araaha haahuna dembiya iga maqana alla keeno kol adii la bedelayaba qaarkaygii waa kuwuslahaha lagaa ilaabo ayuu dib imka u raadinaya qaala abu darin wuxuu falaqad ra'aytu waan arkay rasuulalahi sal ly slamoo daxika qoslay xataa badad ilaa ay muuqatay nawaajiduhu nawaajidiisu anawaajid waa jamcu naajid waa gowsaha laakiin gowsaha maaha kuwa dhexe kuwa dambana maaha wa ka ugu soo horeeya ladhaahdo addaaxik la ydhahdo laba foolood baa jira labadaa fool iyo labada taniyo iyo labada anyaab intaa marka la dhaafo ka ku soo xiga daaxik baa laydhaha waa gowska ugu sokeeya gowskaasaa muuqanayay laakiin nebi maxamed gowska ugu dambeeya muuqanaya iyo waxaasi ma aha akhlaaqdiisi iyo aadaabtiisii maa ninka ku macneeyena qalad buu ku macneeyey wuxuu sameeyey luqaduu raaca isagu nawaajid waxa la gowsaha ugu dambeeya luqadda la raaca maaya la raacayaa aahaartii nebiga wixii laga wariyey qodobka intaynaan gaadhin qosolka iyo hawlihiisa nebigu wuxuu ka sheekeeyey waxaan aqaanaa ninka koobaad ee jannada gelaya muu sheegin xadiikan wuu iska dhaaf laakiin waa isaga xadiis kale ku sheegay qofka koobaad ee jannada albaabka garaacaya bal malaga la ydhaahdo rudwaan cid kaleba magaciisa ma haysto markuu garaaco waa iyo waa muxamed bika umirtu an aftax laa aftaxu liaxadin qablak qof kale ka furi adiga ahayn bal waan ballansanayba wa aakhira rajulin yakhruj min annaar iyo ninka ugu dambeeya naar laga soo daadgureeyo jannana lagu khatimo kutubta qaar waxay qorayaan inii la acrifu aakhira rajulin yadkhulu ljanna wa aakhira rajulin yakhruju min annaar miyuu jira waxaan idiin qoraya sida ka ugu dambeeya naar ka soo baxa ka ugu dambeeya jannada gala taa ogaan buu uga tirmidi waayo isku qofunbay sheegaysaa isku qofay sheegaysaayo laba macluumaad maaha ninkan ugu dambeeya naarta ka soo baxaya ayuunbaa ayuunbaa maxay ka ugu dambeeya jannada geliyana waa isaga laakiin macluumaad kale u ka ah ka jannada ugu horraynaya qabsada waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ka ugu dambeeya naarta ka soo baxa yaa naarta ka soo baxa waxaa ka soo baxa dadkii aan naarta u dhalan ee naarta loogu talagelin ee loo geeyay daahirinta iyo ka goynta ayaa ka soo baxaya waana dadka ahlu iimaanka ah marka lagu leeyahay ummadda tawxiidka laga dhiso dembigu doonaha ku dhintee hadduu tawxiid la dhinto aakhirka jannu ku dambaynaya haddaad laakiin salaad walba farto oo khayr walba farto oo uu shirki ku jiro iyo awliyaalahi adeeg iyo abowiyada soo carar iyo waa arbacad iyo awliyada waa kulmaya iyo waxaa ku jiro shirkiyaadka dee naar buu ku abaadaya waxba ma tarin salaaddiina waxba tari mayso lama aqbalayo marka tawxiidku waa muhiim aayaddan qur'aanka ee ilahay leey rubamaa yawadu ladiina kafaruu low kaanuu muslimiin sabab nusuulkeedana eega gaaladu waxay ku wiirsanayaan muslimiintii jahanabo la keenay oo maxaa tawxiidkiiyo salaaddii idiin tareen so idinkan jahanabo jira markaasay bilaabaysa daadguraynta iyo saaridda ahlu iimaanka markay arkan iyadoo iimaanka laysku saarayo ay farta dhexay ka qaniinayaan allah maan muminiin ahaano maantanala saari la markaa ninkani qolada hore la guray ee nebiyada u shafaaco qaadeen malaa'igta u shafaaco shuhadadu u shafaaco qaadee saalixiinta waxa kuma jiro waa qaybta ugu dambeeye ilaahay subxaana wa tacaala saaraya ninkan waa la soo saaraya deeta waxaa lagu odhanaya haye u bandhiga dembiyadii yaryaraa qadaadicdaha kuwa waaweynna ka ilaaliya kuwa yaryara marka la qirsiiyo ayuu le ilaahay o ilaahay oo la ilaaba kuwa waaweyn waayo waad halligmaysa ku noqonaysaa jahanname markaasaa la odhanaya u bedela u badala xasanaad ugu badala markaasuu dha ilaahayow dembiyadeedii ma dhanna arbaa iga maqan kolday arrintu xisaab tahay ha soo faqo kuwii waaweynaana waa la keenayaa si loo bedelo ilahay wuxuu lahaa waman taaba ee aayaddii waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaan akhar walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq walaa yasnuun wman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu lcadaabu ywma alqiyamati waykhlud fiihi muhana ila man taaba waamana wacamila camala saalixa faulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat tafsiirka ugu fiican waa kaa in dembiga laftiisa la bedelayo oo loo bedelayo xasanaad laakiin weligiina ha u fahmina nin kastoo dembaabay ayaa ajar loogu bedelayaa taa haddaad u fahamto qalad baa ka soo baxaya maxaa soo baxaya kii dembiga badnaa inuu kii ajarka badnaa ka ajar badnaanaya waayo marka wixii oo dembiga ajar loo bedelo hee muxuu dhaafayaa kuwii weligoo toosnaa buu dhaafaya ma waa dad gaara towbadda qalbigiisa gashay iyo cabsida ilaahaya gashay iyo acmaashuu la yimi ayaa gaadhsiisay inuu helo in sayi'aadkii xasanaad loo bedelo waa dad gaara imka xadiikan qofka dumarka ku dhaadhacday ceelka ee ay soo dartay kabteedii ee ayga ku waraabisay ee ilaahay wixiiba u dhaafay qof kastoo ay waraabiya lawada dhaaf laakiin xaaladii ay ku jirtay iyo khatartay isgelisay iyo qalbigeedu noocuu ahaa ayaa keenay in wixiiba la salabeeyo marka qaacido rasmiya maahee qofka qalbigiisaa la eegaya towbadiisu noocaytay baa la eegaya cabsiduu ka qabo ayaa la dadka toobadkanaasku nooc maa mid baa marka lala soo hadal qaado ha dee waayo waayo berigaan cajiibka ilkaasna qabnay waxbuu weli wuu sii jeceliya baasha wuu sii faanaya midna wuu ilmayna xore ha igu soo qaadin xilli madoobay ahayd ha soo hadal qaadin labadaas midma isku toobadba isku toobad maa marka ninkana waa ka duwanaayo darajuu gaadhay in loo bedelo dembigiiba xasanaad loo bedelo dhinac kale waxaa halkan loo keenay biniaadamka damaciisa hunguriga ninkii imika gabanaya lahaa ilaah lagaa ilaaba markiiba muxuu la soo booday dunuubteedii ma dhamma ha la noqdo dabeetana waa loo soo qaadaya waa loo bedelaya nebigu waa qoslay ujeeddadu intanay ahayd xataa badad nawaajidu nebigu waa qoslay waxa muuqday gowska ugu soo horeeya ee daaxika la yidhahdo addaaxik inagu gowsun baynu idhahno ma kala nidhahne waxay leeyihiin magacyo ya gowsaraad maasha allah cabdiraxmaan khayr allah ku siiyadar gowsaraadkaa weeye qala xadana axmed bnu manicin qaala sana mucaawiyata bni camrin qaala sana zaa'ida can bayaan can qays bni abi xaasim can jariir bni cabdillahi radi allahu canhu qaal maa xajabanii ma ii xijaabin ma albaab iga xidhanin rasuululahi sal l slam mundu aslamtu daahaygama roganin iyo albaabka walaa ra'aanii imu arag ilaa hadduu arkana daxika waa qoslaa qaala xadaana axmed bnu manicin qaala sana mucaawiyata bni camrin qaala sana zaa'ida can ismaaciil bni abi khaalid can qays can jariir qaala maa xajabanii may xijaabin rasuul lahi sal slam walaa ra'aanii imuu arag mundu aslamtu intaan islaamay ilaa hadduu arkana tabasam oo dhoola caddaynaya labada xadiis waa isku sanad hal nin bay ku kala duwan yihin halka halka hore bayaan ka yahay ayuu kani ka yahay ismaaciil bn abi khaalid waana isfasirayaan daxika ka hore lagu sheegay waa tabasum waa dhoola caddayn jariir ibni cabdillaahi albajali waa inagii shalayna tilmaanay sanadkii ugu dambeeyey soo islaamay haddana wuxuu gaadhay darajo ah nebigu inuu ahaa raggu aadka u jeclaa mar alla markuu ka soo warbacana waa dhoolla caddaynaya weligiina daaha kama cishan ooma odhan xilligii laisbooqanaya maaha ee xilligu doonu imanayey nebigana waa u soo gelayay halkaasuu gaadhay waa isagoo haddana aan sanad islaam marka waxa uu ka hadlayaa waa tabasumka haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii sanadkan uu soo islaamay u dhoolla caddaynayay raggii weligeebaa la soo jabaye hawlaha la soo wadaye la soo rafaaday maxaad u malayn iyagana waa ay kasii mansilo badan yihiin qaala xadaanaa hanaad ibnu sariy laba xadiis waa laba xadiisoo saxiixa qaala sana abu mucaawiya can ilacmash wa sulaymaan ibn mahraan can ibraahim annakhaci can cabidata asalmani can cabdillahi bn mascuudin radi allahu canhu qaala qaala rasul ulah sal ly slam innii anigu la acrifu waan garanayaa aakhira ahli nnaari khuruuja ninka ugu dambeeya ee ka soo baxaya naar rajulun weeye yakhruju soo baxaya minha jahannamo ka baxaya zaxfan isagoo saxfiya saxfigu waxa weeye qof markuu barida ku socdo bari ku siq weeye zaxfan xadiista qaarna waxaa doontaan xabwan gurguurad oo afarta lugood ku socdo labada gacmood iyo jilbaha uu ku socdo fa yuqaalu la waxaa intaliq dhaqaaq oo fadkhul iljannata jannada gal qaala wuxuu yidhi raawigii ah, qaala wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam fayadhabu waa tegayaa liyadkhula aljannata siduu jannada u galo fayajidu nnaasa dadkii buu helayaa qad akhaduu iyagoo qaatay almanaasila deegaanadii waxaa loo muujinayaa wuxuu moodayaa saa markuu u galo nin walbaaba inuu meel degay oon waxba ka bannaanayn fayarjicu waa soo laabanaya fayaquul rabbi yaa rabbi rabbigayow qad akhada annaasu dadki waa dhammaysteen almanaasila deegaamadii waa la wada degay mameel la buuxiyey ayaad ii diraysa fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa atadkuru ma waxaad xasuusatay azamaana xilligii alladii kunta fiihi ma adduunyadii hore joogtay ee cidhiidhiga ahaydee la kala buuxin jiray ayaad xasuusatay tan jannaa laydhaa aakhiraa la joogaa lama kala buuxiyo ilahay baa marti loo yahay suu yidhi fayaquulu nacam fa yuqaalu lahu waxa tamana meeshan lama kala buuxiye wax qabso tamanna bal wax qabsa adugu fayaquulu fayatamanaa waxbuu qabsanayaa fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhaya wixii uu qabsaday faina laka waxaad leeday alladii shaygii tamanayta aad qabsatay eed ididiilootay wa cashrata adcaafi dunya adduunyadii tobanlaabkeedna waad leeday intda waa kii ugu dambeeyey waa kii ugu liitay intaad qabsatay iyo adduunkii oo toban lagu dhuftay ayaad leedahay qaala wuxuu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam fayaquulu wuxuu odhanaya isagoo wereeray atasharu bii miyaad igu cayaaraysaa wa anta almelik adigoo ilaahay adduunka iska lahaa boqorkiiya ma adigoo boqorkiiya ayaad igu dheeldheelaysaa buu odhanaya ninkii qaala wuxuu yidhi raawigu falaqad ra'aytu waan arkay rasuululahi sal ly slam daxika oo qoslay xataa badad ilaa ay muuqatay nawaajidu nawaatidiisu waa gowsaraadka weeye iligaasaa muuqday ninkii laftiisaa loo badinaya inuu yahay kii aynu soo dhiganay ee ahaa kii ugu dambeeyey ahlu jannana ugu dambeeye gala kiibaa la odhanaya orodoo jannadii soo gal orodoo jannada gal markuu jannadii dul tago ayuumbaa ilaahay wuxuu indhihiisa u muujinayaa in la buuxiyey meeshii markuu soo eego jiq unbay ugu muuqanaysaa soo noqonaya ilaahayow meeshii dee nin walbaaba wixiisibuu haystaayo wax alla wixii ga ma jirto meeshama addunyadii e aad moodaysa atadkuru zamaan aladii kunta fiih ma xilligii aad joogtay adduunyadii e la kala buuxin jiray ee haddii meel lagaaga horeeyo aad ku dul weehan jirte bal isku durdurka tafasaxuu fi lmajaalis jannada kama jirto tafasaxuu iyo iga durka iyo ninbaa igu qabsaday ku qabsa ku qadimaysidiiyo hee waxaas ma jiraan e. nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam su'aal baa maalin la weydiiyey meesha booska jannada aan leeyahay yaa itusaaya ayaa la weydiiyey ila adduunka wax yaqaanaa dadkeenu qaar la yidhaahdo waa almurshid siyaaxi wuxuu tustusaa dadkan dadkan dalxiiska ah halkan hebdheel hebel baa laydhaa halkan meel heblaaya laydhaa jannada wuxuu moodaya wuxuu nebigu gurigaaga magaalada aad ka degantahe ma taqaanaa suu yidhi haaye kama lumaya anoo meel kale ka fikiraya ayuun baa arkaanoo hortaagan kanaad ka aqoon badantay buu kanaad uga aqoon badantay marka waa marka ilaahay leeyay wahuduu ila tayib min alqowli wahuduu ila siraadi alxamiid jidkaa jannada ah ee hanuunsan ayaa lagugu toosinayaayo cidna weydiin maysid waaniyotolosakadeen ka laaba war gurigayga waan ka raagay yaa ii garanaya heh ma jirto saaad u sii socoto kaanama inaad ku jirtay madaf odhanaysa ilaahay subxaana wa tacaala haynoo yasiro allah ina geeyo ninkani wuu soo laabanaya ilaahay wuxuu uga jeedaa xikmad wax ogaan baa looga hadlinaya deeta markuu soo laabtaa la odhanaya waar tamani waxba kaa buuxsami maayaane bal wax qabso maanta haddii lagu wax qabso ka warrama xaashiyaa aagay allaa buuxsamila kaana waan u baahanay ninkii muxuu yidhi magaala soo gale alla maxaa wax reerka igu baahnaa yaalla haddii lagu wax qabso xaashigu waa dhammaan lahay aakhiraa lagu wax qabso kanna iigu dar kanna iigu dar kanna iigu dar markay ka dhammaatay baa lagu yidhi waxaad leedahay adduunyadii iyo tobanlaabkeed riwaayad kale waxay tidhaahdaa intaad qabsatay iyo tobanlaabkeed baad leedahay markaasaa intuu wareeray oonu isla ogayn cidduu la hadlayu garan waaye suu yidhi bi wa anta almalik ilaahay miyaad igu ciyaaraysaa adigoo boqorkii weynaaya xaaladaha noocaasana qofka waa loo cudurdaaraa hadalka ka soo baxa maanta haddii nin miskiina oo aan waxbaba haynin oo afurkii ka yaabanaa inta la soo kaxeeyo xoolo la yaab leh iyo dahab iyo baabuur iyo umuuro loo dhiibo wuu kala hadlayaa magaciisu ilaabaya maxaad ahayd garan maaye waayo xaaladda uu galayba hee kanna waa noocaa waa tii xadiiskuga sheekeeyey ninkii ay ka neefku ee saxaraha joogay ee geerida xaqiiqsaday iska jiifsaday gooru isleeya goormay kaa baxaysaa ayuunba arkay hashiyo dul taagan oo raashinkiiyo biyaba saarayiin ilahay bu islu mahadnaq anta cabdii ya wa ana rabbuka muxuu islaa tiraadid anta rabbii wa ana cabduka laakiin maxaa wareeriyey ya waxa weeye markaa markaasaa la yidhi akhda'a min shiddat alfarax ninkan qudhiisuu wareeray atasharu bii wa anta almalik nebigu aad buu qoslay hadalkaasuu ku qoslay dee way u dhowowday sidiibuu ku galay halkaa waxaa laga qaataa jannadan haddii kii ugu liitay intaa helaayo kuwa kale maxaad umale ya jannatin carduha asamaawaat walard qaala xadaana qutaybat bnu saciid abu raja qaala xadaana abu laxwas can abi isxaaqin can caliy bni rabiica qaala shahidtu caliya radi allahu canhu utiya waxaa loo keenay bidaaba rakuub baa loo keenay gaadiid noociida lama sheegin ma farasba ma baqalba ma awrba falamaa wadaca markuu dhigay rijlahu lugta markuu saaray fi rikaabi neefgeela inay taad moodaa markaa waayo rikaabka geela iska leh hadday faras ahaan layd asarji baa loodhan laha halkaa kooraha halkaa maaratay maxaa la yidhaahdaa cagta la saari jiraye waxaa la yidhaahdaa kooraha meesha cagta magac baa loo yaqaanaye rakaabkii wey inagu rakaab baynu idhaana halkaa rakaabkee cagta la saaro geelunbaa leh fardaha asarj baa lo ydhaha asarj markaasaa falamaa wadaca rijlahu fi rikaabi qaala wuxuu idhi bismi illaah ay bismi illaahi arkab falama istawaa calaa dahriha markuu korkeeda ka kormaray ee saani ugu fadhiistayna qaala alxamdu lilaah ilaah xoolaha iyo gaadiidka noo sakhiray ayaa mahadle uma qaala wuxuu idhi subxaana usabixu waxaan nasahaya subxaana aladii nasahnaanta allihii sahara lana noo sakhiray haada rakuubkan wamaa kunaa mana annaan ahayn lahu rakuubkan muqriniina qaar awoodaya almuqriniin ay qadiriin qaar awoodaya manihin qaadiriin wainaa anaguna ilaa rabbinaa rabbigaya ayaanu lamunqalibuuna u laabanaynaa ilahay baa mahadinaya ammaanaya ilaahay baa sakhiray awoodaynu ku sakhirnoo ku leylino ma laha isagoo intaa leeg ayaa ilma yara wadwadanaya markaasoo xabsanaya haddana noqoshadii wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun xagga ilahayna waa u laabanaynaa uma qaala wuxuu ihi alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah alaaan akbar alaaan subxaanaka ilaahay oo adaan nasahan innii anigu dalabtu nafsii naftaydaan dulmiyey faqfir lii ilaahayu dembiga ii dhaaf fainahu maxaa yeelay laa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaane intaas waa maxay waa ducada gaadiidka marka la safrayo marka aan la safrayn waxaan o dhan lama ahriyo gaadiidka imika ka raacaysa halkaa u raacayso subxaana aladii sahara lana hada wamaa kuna lahu muqriniin ayaa kugu filan marka safar loo baxayo intanaa la israaciya marka ila safarku waa ka halis badan yahe bismillahi baa lagu fulaa diyaaradda markabka doonida gaadhiga wixii lagu safrayaba tareenka alxamdu lilah markaad dushiisa u baxdo subxaana aladii sahara lana hada wma kuna lahu muqriniin wa ina ilaa rabbina lamunqalibuun alxamdu lilahi oo saddex jeera ah. allahu akbar oo saddex jeera ah. subxaanaka inii dalamtu nafsii fakfir lii fainahu laa yakfir dunuuba ila ant wataa duadii gaadhiga lagu fulayay duadii safarku way ka dambaysaa waaye uma daxika cali waa qoslay faqultu lahu waxaan ku idhi min ayi shayin daxikta ya amiira almuminiin madaxweynihii muslimiintow maxaad ku qososhay qaala wuxuu ihi ra'aytu waan arkay rasuulallaahi baan arkay sal allahu aleh wasalam oo sanaca sameeyey kamaa sanactu sidaan sameeyuu sameeyey uma daxika kadibna waa qoslay faqultu waxaan ku idhi min ayi shayin daxikta ya rasuul ku qososhay qaala wuxuu nabigu yidhi inna rabbaka rabbiga la yacjabu wuxuu la cajabaa min cabdihi addoonkiisuu la cajabaa idaa xilli buu la cajabaa qaala uu yidhi rabbi kfir lii dunuubii rabbigayow dunuubtayda ii dhaaf yaclamu wuxuu ogyahay yare miskiinkii annahu laa yakfiru dunuuba dunuubta inaanu dhaafin axadun axad hayruhu ilaahay aan ahayn marka qodobka ilaahay la cajabaya waa kaa kan ugu dambeeya addoonkuba hadduu idhaahdo ilaahay ow ilahay wuxuu ogaaday addoonkani inuu qiray rabbinimada xadiikanoo keliyana maaha hadduu addoonku dembaabu yidha rabbi ikfir lii wuxuu dhaa ikfiruu licabdii masoo haddana dembaaba rabbi ikfir lii sudha ikfiruu licabdii malaa'igtu markaasay ku rabbigao mar walba uu dembaabaya haddana wuu odhanaya soo dha ikfiruu lahu maadaama yastakfir kol hadduu dembidhaaf dalbanayo u dhaafa maxaa yeelay fainahu calima annahu laysa lahu rabbun ina lahu rabun yakfir unuub inuu leeyahay rabbi dembiyada dhaafo ogaaday haloo dhaafo marka ilaahay subxaana wa tacaala sifat lcajab waa loo sugaya cajabkuna waa laba nooc mid waa kii makhluuqa oo waa maxay waa cadamu macrifati sabab waxaan la cajabnaa sababtayn gara weynaa waxaad la yaabaysaa imka haddaad arta nin madaxiisa guryaha dul socdo ya waad cajabaysaa ya hadhow markaa horta gaadhi inuu la socdo cajabkii wuu lumaya sooma wuu iska caadi buu noqonaya sooma ama aad ogaatay inuu guriga dul lugaynayo laakiin marka ka horta waad cajabaysaa waayo sababtii waanad garanay ila waad ogtahay qof noocaasoo dheraro intaa guryaha dhaafay inaanu jirin waad og taa ilaahay laguma sifaynayo laakiin sifada lagu sifaynaya waxaa weeye khuruuju shayi can nadaa'irih cajabka nooca labaad shaygu inuu noocyadiisa ka duwanaado ayuu ilahay la cajabaa waayo noocyadiisa wuxuu ka duwan yahay khalqigii kaleo dhan way dembaabayaan ilaahayna ma xasuusnaa dembi bay dembi ku laayaan way iska wadanayaan laakiin isaguu ka duwanaadeeyo wuxuu gartay in ilaah jiro dembiga dhaafa oo adduunka iska leh isagana leh isuu soo laabtay mar muxuu nabigu lahaa ina allaha la yacjabu lishaabin laysa lahu sabwa ilahay wuxuu la cajabaa wiil dhallinyaro ah oo aan dhacdhac lahayn iyo gabadh qayrkii way dhacdhacayaanoo caqli iyo cilmi ku filan ma hayaan ninkaa ina ilaahay wanaajiyey rabbi waa la cajabaya marka saddexaad nebigu wuxuu yidhi ilaahay lababa waa la cajabaa qolo safar ahaa oo intay caatoobeen daaleen habeenkii daatay oo nin ka midii intuu dib u weysaystay salaatuleyl isaga kacay raggii la midkaana ay daateen oo ay daallan yihiin ilahay kaa waa la cajabaa waayo dee daalka hayaa wuu hayaaye wuxuu kacay ilahay jeclaantii waxaa kaloo ilahay la cajabaa nin ciidankiisii jabay oo la sii eryanayo oo intuu ku laabtay dabada u qabtay ilaa ka dilayeen kaana ilahay waa cajabaa waayo waxay kuwan la siyaacayaan iyo nafjacaylka uu qabaa laakiin wax ka weyn buu jeceliyo janna ayuu u soo laabtay marka sifatulcajab ilahay waa loo sugaa laakiin garasha la'aan maahee waa khuruuju shayi can nadaa'irih shaygu wuxuu ka duwanaaday wixii u ekaabuu ka duwanaaday taasaa cajabka keenaysa aayaddan bal cajibta wayaskharuunna culimmada qaar baa u akhriya bal cajibtu wayaskharuun bacd lqira'aat qaala xadaana maxamed bashaarin qaala anbana maxamed bn cabdillahi alansaariyu qaala sana cabdulahi bni cawnin can moxamed ilaswad can caamir bni sacdin qaala wuxuu ihi qaala sacad baa yidhi laqad ra'aytu waan arkay rasuulalahi sal ly slam oo daxika qoslay yowma alkhandaq maalintii waraarta weyn maalintii gaalada waraarta laga jeexday iyo khandaq iyo darajeega weyn ayuu qoslay xataa badat ilaa ay muuqatay nawaajiduh gowskiisa gowsaha ugu soo horeeya qaala wuxuu uhi qultu kayfa kaana daxikuhu kayfa sababteebaa kaana muxuu ku qoslay qaala wuxuu uhi kaana rajulu nin baa ahaa macahu wuxuu watay tursun gaashaan buu wa kaana sacdun sacdna wuxuu ahaa raamiyan nin shiishyahan uu ahaa ibn abi waqaas wa kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda haakadaa sida wakadaa sida bitursi ninkani intii kale dirac buu ku xidhayey wejigii iyo madaxiina wuxuu ku ilaashadaa turuska koofiyadiina waa xidhayey wejigiiyo dhuuntuu qarsanaya wuxuu ku qarsanayaa gaashaanka yuqadii wuu sii cadeeye yuqadii wuxuu qarinaya jabhatahu fooduu qarinaya halkaa salaanta fanasaca lahu waxaa soo bixiyey sacdun sacad bisahmin la soo baxay waa diyaarsaday falamaa rafaca ra'sahu markuu sidaa madaxa u qaadayba ramaahu waa ku tuuray falam yukhdi ma seegin haadihi minhu ninkii gaalka ahaa jabhata bartaasuu kala helay wanqalaba arajul ninkii waa gadoomay gaadhiguu gadoomo ayuu gadoomay wa shaala wuu taagay birijlihi lugtana cirku u taagayo ilaa cawradiisi waa bannaanka muuqatayoo sidaasuu qadaadka ninka ugu dhacay fadaxika rasuulu lahi sal slam rasuulka ilaahay baa qoslay xataa badad ilaa ay muuqatay nawaajidu qultu min ayi shayin daxika qaala min ficlihi birajul sacad ibn abi waqaas ninkaa wuxuu ku dhigay ayuu nebigu aad ugu qoslay khandaq waynagii maalin wax ka soo tilmaanaye gaalada saddexdeedii nooc ayaa soo diyaariyey amaan idhaahdo afartoodii nooc waa quraysh iyo qadafaan iyo yuhuud iyo munaafiqiintii oo gunta iyo gudaha ka wada muslimiintuna weerar weyn bay isku jeexeen oo ay difaac ka dhigteen waxa dhacaysa inay marmar soo hujuumaan marmarna inay leeb soo isticmaalaan nabigu salawaatu rabbi wasalaamu aleyh wuxuu la joogay abtigi sacd ibn abi waqaas aad bay isu xigaan hooyadii wuu ku dhaadan jiray wuxuu odhan jiray hada khaali falyurin imru'un khaalahu falyurin imru'un khaalah waa nin walaba aniga abtiga tus waa ka aniga abtigeya cabdiraxaanna cawf oo la qoysaa nebigu taa mu odhan waayo uu ka yar durugsanaa cabdiraxaanna cawfna waa zuhri tobanka loogu bishaareeyey jannada labadaasaa reer bani zuhra ah laakiin waxaa aad ugu soo dhowaa sacad wa kaana mujaaba dacwa ducadiisna waa la aqbali jiray maalintii uxudna de waa ninka keligiisugu daray abiya hooyadii biabi anta wa ummi maalinta wuxuu sameeyey wax cajiib ah ninbaa dadka soo ganaya oo ragga dhaadhaawacaya haddana muxuu samaynayaa kolbuu isqarinayaayo gaashaan buu wejiga ku qarsanaya saacadna wuu sugay wuu eegtay wuxuu eegayaa mar ay bannaanaato laba qodob buu markaa isku darsanaya gacan fudayd iyo toog wacan hadduu yar raago dee wuxuu ku celinaya gaashaankiioo leebkaagii muxuu ku dhacaya gaashaankii baa qabanaya haddaad degdegtana inaad meel cidlaan fariiso oo leebkii hawadaas ka xulaa laga yaaba laakiin toogyahan buu haayo wuu eegtay wakhtigii munaasibka ahaa markuu sidaa u soo qaaday madaxaba waa ku taallaa ninkiina intuu dhacay buu lugaha koru taagayo wixii halkaa ka dhacay baa looga marka nebigu waa qoslay calayhi salaatu wasalaam muxuu ku qoslay min qatli sacad lirajul ninkaa dilka uu dilay kow wa haraabati isaabati sida cajiibka uula helayna wuu la yaabay wa faraxan biidfaai alkufri wa idhaari nuuri liimaan gaalnimadii oo dantay oo ninka dhintayoo laga gacan sarreeyey nuurkii iimaanka kor u kacay intaaba waa ku farxay laakiin cawradan muuqatay maahatuu nebigu ku qoslaya calayh salaatu wasalaam intaa waxaynu kaga baxnay daxikii nebiga calayh salaatu wasalaam halkana waxaynu ka qaadanaynaa qofku waa qoslayaa ilkiisuna waa muuqan karaan codkiisana waa la maqlayaa laakiin qahqahda lama ogola waxaa kaloo la ogolayn qosolka in la badiyo nebigu wuxu uhi laa tuksir faina karat daxiki tumiitu lqalba qosalka ha badinin qosalka badani qalbiguu dilaa qalbiguu dhintaa markaa qalbigu kaa dhimanine waa in qosalka la yaraysto baabu ma jaa fi sifati misaaxi rasuuli llaahi sal allahu aleh wasalam halkana waxaa lagaga hadlayaa sifadii iyo qaabkii kaftankii nebiga calayh salaatu wasalaam waxaa lagu keenayaa lix xadiis ayaa ku iman doona misaaxu waxa weeye waa hadal oo sida looga jeedo iyo siduu u muuqdaa ay kala duwan inta badanna qof la jecel yahay iyo qof la doonaya in jawiga la wanaajiyo la qurxiyo ayaa lala kaftamaa culimmadu waxay leeyihiin kaftanka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi laba siyaabood buu ahaa kow wasad buu ahaa aan badnayn oo kooban waxaanuu ahaa mid dhabah oo aan dheen wax dembina kuma jirin nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ana zaciimun bibeytin fii wasad ljanna liman taraka alkadiba wain kana maasixan xilliga kaftanka beenaha soo yar galgala iyo xilligaa la yar kaftamayo marka wuxuu guri ku yaalla bartamaha jannada ayaan u damaano qaadaya ninka beenta iskaga taga xataa markuu kaftamayana markaa kaftanka nebigu saasuu ahaa waxa uu leeyahay alimaamu shaafici afid dabcaka almakduuda biljiddi raaxatan bijidin wacallilhu bishayin min almasxi wlakin ida acdaytahu lmatxa falyakun cala qadri ma yucda acaamu min almilxi alimaam shaafici wuxuu leeyihi noloshan adag iyo dabcigaagan kadeedan waxaad ku yar ladiftaa misaax iyo kaftan ku dar markaad kaftanka ku daraysana qadarka milixda lagaga dara cuntada milixda iyo misaaxu way shabahayaan noloshu hadday kaftan weydo waxay noqonaysaa cunto bilaa milixa milixdu hadday badatana cuntada waa kharibtaa kaftanku waa kharibaa dadkana mar qaarkood bay kaga dhigtaa kaftanka oo marka dambuu islaabayaayo xabaasha dusheedii ayuu kugula kaftamayaan iyo meel kasta iyo masaajkii iyo safkii iyo umuri waa kaga dhegaysaa marka in xilligana la eego xaaladana la eegaa fiican wuxuu leeyahy alimaamu nawowi kaftankoo la badiyaa haybaday kaxaysaa qofka hadduu kaftanka aad u badiyo haybadiisu waa yaraanaysaa dhibaatana way keentaayo dad badan baa kugu soo dhiiran oo aan markana kugu soo dhiiradeen xiqdi iyo caloolxumo iyo nacaybna wa ay keentaa marka in la yareeyo waa fiicanta laakiin diintu kaftan waa leeday qala xadaana maxmuud ibnu haylaan qaala anba'na abu samata can shariikin can caasim اlaxwal can anas bi malikin qaal ina اnabiya sala اllahu alيh wasalam lahu wuxuu ku yidhi anas yaa da ludunayni waar labada dhagood lahaayo qaala maxamuud wuxuu yidhi abu sama yacni yumaasixu wuu la oo dee qof kasta muxuu leeyay laba dhagood mid saddex libin ugu jira marka culimadu waxay leeyiin yaad aludunayn waana kaftan waana bogaadin iyo ammaan weeyaanoo labadiisa dhegoodba inay shaqaynayaan uu dhega nugul yahay waayo innagu waxanu dhahnaa dhega ma leh markaanu shaqaale yahay ee uuna firfircoonayn waar waa mid bilaa dhega ah nebigu markuu u qiray laba dhegood leeyahay muxuu qiray inuu dhega fudud yahayna waa u qiray yaad aludunayn waana kaftan waana ammaan xadiid saxiixa weeye qaala xadaana hanaad ibnu sariy qaala sana wakiic can shucba can ibtayaax can anas malik radi allahu canhu qaala in kaana nabiyu ya in kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa la yukhaalidunaa intaas waa mukhafafa min ahaqiila inahu kaana nabiyu la yukhaaliduna wuxuu ahaa midna dhex gala xataa yaquula ku yidhaa liakhin lii walaal aan leeyay oo saqiirin yar buu ku yidhaahdaa yaa abaa cumayrin maa facala nuayru abaa cumayrow maa facala nuayr nuayrku waa shimbirtan yaryarada laydhaa yaryaradee ugu yaryare meelaheenna joogta ayaa nu nuhayr laydha kan yari wiil cimriyey maaha waa wiil yaraan ku dhintay ilaa iyo shan lix jir meelahaas ku dhintay waa wiilka ninkii rayaal saalixiinka dhigta waa garanayaa xadiidka abi alxa ee inta gabadhu ay maqasho qofka musiiba markay ku dhacday inna lilahi wa inna ilayhi raajiciin deetna ilaahay ku kalsoonaada in ilaahay bedelkeeda siiyo wiilka yar baa ka xanuunsaday markuu xanuunsaday ayuu geeriyooday waxay tidhi dhegaysta ilmahaygii anaa u talinaya qof abuu dalxa u warrama ayaa u jirin intay hagaajisay maydhay oo kafantay ayaa halkan dhigatay khalaas wuu soo hoyday wiilkii ka warran iminkuu ugu degeye bay ugu degeye deetna wuu soo galay waa iska casheeyeen reerka waa seexdeen waa is arkeen subaxii bay tidhi ka waran abu alxow hadday reer ammaano ku dhiibtaan oo muddo kadib ay ku idhahdaan ammaanadiina sii maxaad yeelile de iskuma dhajiyeene waan siin laa say tira haddaba inankaagii kaale soo aas uu xanaana intaad inankaygii qarisay ood i kharibtay oon arrimo galay ayaa doonaysa imika inaad ii sheegto waaba cadhoodo waa tego nebiguu tegey nebigu wuxu waa runteed xalay miyaad hawl samayseen haa allah idiin barakeeyo waxaa u dhashay wiil la yaabla markii dambe oo halkiisii galay marka wiilka yaree dhiman doona intaanu dhiman isagoo yar nebigu waa la lacaabaya wuxuu lahaa shimbir yar shimbirku dhowr goor ku arkay isagoo wadwata shimbirkii baa ka dhintay ilmi yara uu werwaray ilmaha yari intaasu lacag liyi nin dooni ka degtay oo bacmushara hee ayuu la noocyey waayo hantidiisu waa maxay waa intaa dee hantidiisu ugama dambayso shimbirkii yaraa ka dhintay ayuu nebigu ilowsinaya wuxuu yidhi yaa abaa cumayr maa facala nuqayr ilmaha yar in loo kuniyayn karo isagoon kuniyaba gaadhin in loo kunyayn karo waa laga qaataa shimbirka in ubadka loo ogolaan karo inay ku cayaaraan haddaanay cadaabayn aanay dhibanay garaacayn waa laga qaataa culimmada madaahibta kale waxay ka qaateen madiina ugaadheedu inaanay xaaraan ahayn laakiin shaaficiyadu ka diideen waxay idhahdeen maxaa diidaya shimbirka in dibadda laga soo qabtay oo xaramka madiina bannaankiisa laga keenay oo loo keenay wiilka yar waana qadiyatu cayn qadiyatu caynna hadday ixtimaasho arrimo badan lama deliishan karo saasaana xoog badan in ilmaha yar dibadda laga keenay oo aanay ahayn ugaadhii gudaha aanay ahayn marka ilmaha yarna inuu nebigu la kaftami jiray oonan kaftankiisu ragga waaweynun ahayn ya oo qof walba waxba laga sheekaystaaye ilmaha yar maxay ka sheekaysanayeen shimbirkaa ula caglagayey inanka yar haddaad uga sheekayso arrimaha iyo ukrain iyo ruushka istilaya iyo ma gaadhin isagoo hawlaha arrintiisu waa maxay e caruusadda yar inantu leedahay iyo yar iyo fataatiirta inanka intaasu la caqlayay intaa haddaad uga sheekayso caadi ku fahmaya wuu ku jawaab celinaya kor haddaad u baxda laakiin iyo sarifka maanta iyo hee ma fahmay iyo adunbaa iska hadlay marka qaala abu ciisa wuxuu yidhi wa fiqhu hada alxadiii xadiika fiqigiisu ana nabiya sal l slam kaana yumaasix nabigu waa kaftami jiray wa fiihi anahu kana ulaama waxa la yaab leh innaga ninka waxooga niyar weyn noqdaa ama mas-uuliyad qabtaa wuu isfaantacooriyaayo maanaa carruur haleylayayo umuuraha ay haystaan oo ogeyniyo shaqooyinka ii yaalla nabi maxamed oo ugu shaqo badan adduunka oo caalamka o dhan u yaallo ayaa ina yar haleelaya marse inta mas loo dhibo odhanaya maanejar dhan baanu shirkadeedo maana haleel bale carruurtaydiiba waan ilaabo dee marka horead koomba caqligaagu yihi waayo nebiga waayo qofku intuu kabasitigiisu iyabu qaad leeyi caalamkaa loo diray haddana ilmaha yar buu haleelaya adiguna dabakaayaad haysataa saad wareersan tahay marka marka horeba he maskaxdu kala weyntahay ba halkaa ka muuqataa wa fiiha anahu kana ghulaaman sagiiran wiil yar buu kunyo u sameeyey oo aan ubadba gaadhin faqaala lahu ya abaa cumayr wa fiihi waxaa ku jira axaadiista annahu la ba'sa inaan dhibaata ku jirin an yucda sabiyu ilmaha in la siiyo atayra shimbir la siiyo liyalcaba bihi inuu ku cayaaro haddaan u dhibaataynayn wainama qaala lahu nabiyu ya abaa cumayr ma facala nuqayr liannahu kana lahu nuqayrun shimbir yar buu lahaa yalcabu bihi ku ciyaari jiray famaata waa ka dhintay faxazina alghulaamu calayhi wuu ku werwaray famaasaxahu nabiyu sal salam waa la kaftamo faqaala lahu wuxuu kuuhi yaa abaa cumayr maa facala nuhayr waa nooc tacsiya waa looga tacsiyanaya marka kaftanka hayr baa lagu ilowsiinayaa qaala xadaana cabaas bn maxamed iduuri qaala ana ay anba'ana cali bn xasan ibn shafiiq qaala ana cabdulahi bn mubaarak can usamat ibn zaydin can saciid almaqburiyi can abi hurata radi allahu canhu qaal ya rasuul allahi rasuulka ilaahayow inaka adigu tudaacibuna waad nala kaftantaa qaala nacam ha waad la kaftamaa hayra canii laakiin laa aquulu ma idhaa ilaa xaqaa wax jira mooyaane waan kaftamaa saxaabadu aad ba uga heleen rasul alla waad nala kaftantaa haayo waan jirin ma kaftankaygu wuxuu leeyahay dabar buu seeto halkaa ma dhaafo wax jirun baan ku kaftamaa inagana intuu cudonaydha buu kudha waa kaftamaye قال xdثna qتyبة بن سعيid أbu رajاء qال xdثna khالد بن cبdاللaه عن حميد عن أنس أنa rajuلa nin axaadiista qaar ba waxay ku dareen wa kaana bihi balah nin waxoogay ay ku yari jirto maskax guur buu ahaa balah baa ku jiray doqonnibaa ku yari jirtay istaxmala wuxuu xamuul ka dalbaday rasuulalahi sal l slam ka dalbaday gaadiid istaxmala rasuulallah rasuulku gaadiid ka dalbaday uu raaco fa qaala wuxuu ku yidhi innii xaamiluka waxaan ku saarayaa calaa waladi naaqatin ayaan ku saaraya hal wiilkeed baan ku saaraya faqala wuxuuhi yaa rasuul allah maa asnacu sideen odhanaya biwaladi naaqa neefkay dhashay saan odhanaya nirig buu fahmay isagu fa qaala rasul lah sal slam wuxuu ihi wahal talidu libila ila nuuqu se ugu fiicanee loo dabday waa caynka wahal talidu libila ila nuuqu oo nuuqu faacilka laga dhigo idinka muxuu idiin dabdiye sosaidimu dabdin kaygaa qaladka leh kaygu wuxu uhi wahal talidu libilu ila nuuqa ankala usweydaariyuun wahal talidu libila geela maxaa dhala ila nuuqu aan hal ahayn tabaadiga ah dee hal unbaa dhashay markuu nebigu ku yidhi innii xaamilku naqa qurbac yar buu ufahmo laba jir iyo saddex jir buu ufahmay sunbuu u qaatay isagoo qurbac yar labada lagood saa wuxuu sawirtay isagoo nirigeeroo laba jira saaran rasul allow saan odhanayaa nirigeeroo ay hali dhashay wuxuu ku neefka weyn ee tabaadiga ah miyaan hali intaasaa kaftanka nebigu ahaa calayh salaau wasalaam qala xadaana isxaaq bnu mansuurin qala sana cabdurazaq qala sana macmar can haabitin can anas bn malik radi allahu canhu ana rajula nin min ahli lbaadiya reer miyiga ah kaana smuhu zaahiran magaciisa waxaa la odhan jiray zaahir wa kaana yuhdii ila nabiy sal allahu aleh wasalam nebiga ayuu hadiyadu keeni jiray hadiyatan hadiyad min albaadiyati baadiya uga keeni jiray hadiyadaha baadiyaha ee cajiibka subaga iyo malabka iyo haraga iyo arrimahaas uu keeni jiray fa yujahisuhu nabiyu sal slam nebiga ayaa anba bixin jiray idaa araada an yakhruj markuu isaguna baxayo ayaa hadiyadda magaalada ayuu nebigu sii siin jiray faqaala nabiyu sal slm nebiga wuxuu yidhi ina zaahiran ninkaa zaahir laydhaa baadiyatunaa waa miyigayagii wanaxnu anaguna xaadiruuhu magaaladiisaanu nahay aan ninkaas wixii miyi ka sabcanaa isagaa ii keena inanugu baahanay annaguna wuxuu magaaladu uga baahanyey ayaanu ku sii wa kaana rasul lah sal slam yuxibu rasuulka ilaana wuu jeclaa inuu jecelya buu ahaa wa kaana rajulan damiiman waxaan u nin foolxun damiiman daalka marka aan la dhibcayn waa foolxumadii jidhka damiiman haddii la ydhaa oo la dhibciyo waa foolxumadii ahlaaqda kaana rajulan damiiman waa mid ahlaaq xun bu ahaa ta ahlaaq xumaanta waa lagugu caayi karaa laakiin taabuurka laskuma caayo waayo maa dooranin adugu intaad buuxbuuxisay warqad maad odhan saa iga sanka intaa iga dhig lugaha intaa iga dhig gacmaha intaa iga dhig aduu meelaad ku buuxbuuxisay oo reerkaa iga dhalay adarta mid reer ku faanaya rii baane xaggaad ku dooratay waas aragtay une hebel dhalay hebel miyaa lagu daransiiye lagu yidhi hebel hebel makaa dhalina mise hindiyaad ka dhalan doontaa miya halkaa igeeya hargeyso oo ree hebel dhaliyo oo odayga hebel la yidhaha baan jecelahaye miyaad waxaanad waxbaba ku lahayn cilmi iyo caqli aad soo kordhisay ku faan laakiin waxaanad meel lauga soo wareegin aad ku faanin wa kaan rajulan dabiiman nin wuxuu ahaa foolxun qadiyadda hadhow buu keeni doonaa u fiirsa fa ataahu nabiyu sal sl nabigaa yimi yowman maalin wa huwa yabiicu isagoo iibinaya mataacahu alaabtii uu keenay waxtadanahu nabiga ayaa qabtay min khalfii dhabarka ixtadanahu gosha ayuu soo geliyey min khalfii xagga dambe nabiga intuu xagga dambe kaga yimi ayuu sidaa u qabtay garbaduub wa huwa laa yubsiru isagoon arkayn faqaala wuxuu idhi ninkii man haada kani waayo arsilii sii daa man haada kani waayo arsilii sii daa faltafata waa eegay facarafa nabiya nebiga ayuu gartay fajacala wuxuu gudagalay laa ya'luu inaanu ka gaabinin maa alsaqa wixii uu taabsiiyey dahrahu dhabarkiisa bisadri rasulilah sal slam dhabarkaabuu la sii raacraacayoo maantaabay ku ahaatay oo nebiga laabtiisii dhabarkaaga soo gaadhay xiina carafuu markuu gartay marka hore dee iska furfurbaab islahaa muxuuha ninkan xagga daba kaaga yimi fajacala nabiy sal ly slam nebiguna wuxuu gudagalay yaquulu inuu yidhaahdo man yashtarii yaa iibsanaya haada alcabda addoonka yaa iibsanaya maanta haddii sheekhiinii ugu weynaa suuqa xagga daba kaaga yimi sheekh cusmaan cali xuseen ou dhabarka koobto yaa iibsane sheekh mii soo wataa talow marka boosaa loo geeyaa nebi maxamed bal eh, saxaabadii suu la dhaqmay eeg intuu dhab qabtay ayuu suuqa saa man yashtarii hada alcabd yaa addoonkani ga iibsanaya faqaala rajulu wuxuuhi yaa rasuul allah idan haddaad i iibso wallaahi baan ku dhaartee tajidunii waad heli kaasidan mid bilaa suuqa so iyo saantoona ma lihi nin muuqaal leh oo jir leh oo la yaqaanoo la iibsanaya haddii la tidhahdo ninkan iibiya waan kugu fadhiisanaya rasuul allah wallahi inaan suuq lahayn ninbaa abaaxad lagu iibsadaa ninbaa qurux lagu iibsadaa midna ma lihi buu leeyih nebigu muxuu ku yidhi faqaala nabiyu laakiin ha yeeshee ilahay agtiisa bilaa suuq kama tihid ilaahay agtiisa badeecad fadhiisatay kama tihid anta cinda allahi haalin tii ugu khatarsaneed buu helay faa'iidadii ugu weynayd anta adigu cindallaahi alla agtiisa haalin qaali ku tahay reer miigaa doonta iska haw iska foolxumow xagga laga qurux badnaado nambar on baad ka tahay xaggan adduunyada haddaad doonto hee iskaba hooseba tani waa ayaamo marka waa waa xadiid sharaxiisu kelimaadba aan loo helayn kalimaad ba aan loo helayn qaabka cajiibka ah ee ay ka gaadhay nebigu siduu ula dhaqmayay saxaabadiisa waxay ku dartay ninkan nin cajiib caqli badan buu ahaa mar markuu soo qaada buu nebiga u u hadiyeeyaa mar wax waayo hadiyadna wuu doonaya suuquu tagaa shayga ugu qaalisan ayuu baayacaa shaygan maxaa la siiyaa intaa iyo intaa anaa iibsadee igu qor u qaadaa nebigu u geeya wuxuu nebi hadiyad wuu u dhiibaa maasha allah nebigu ka qaataa hadhowbay xilligii gaadha ninkiibuu soo kaxeeya nebi allow dee alaabtii lacagteedii bixi nebigu intuu qoslaa buu idhaa qosadii hadiyeeyey mee lacagtii way taagantay xilligeedii bixi intuu qoslaa buu marka nin cajiib ahaa aad u caqli aad u qiimo badan qaabkii uu ugu fiicnaayee uu nebiga wax u karo ama ku amahaya magaciisa ama kenya adugu almuhim inuu nebiga ka farxiyo oo waxu keeno ayuunbay xikmaddiisu ahayd waana ka halkaa gaadhay anta cind allaahi haalin ma nin baa gaari dhaya laguma gaari karo marka qaab cajiibah markuu ilaahay leeyahay fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik ayaad dareemaysaa qaabka nebiga alayh salaatu wasalaam uu saxaabadiisa ula dhaqmeeyo biabii huwa ummi wa ruuxi marka in aad iyo aad loola socdo oo aad loo daraaseeyo ayay ku fiican tahay ducaadda iyo culimmaduna inay ka faa'iideenaan ay dhaqankooda dhaqan furfuran oo soo jiidasho leh inay ka dhigaan waa daruuri aad bay daruuri u tahay qaala xadaana cabdubni xumayd xadiikaas waa xadii saxiixa qaala xadaana muscib bni miqdaam qaala sana mubaarak ibnu fadaala can ilxasan qaala wuxuu ihi xasan atad waxa timi cajuusun baa ila nabiyi sal allahu aleyh wasalam nebiga ayaa u timi cajuus waa qof dumara oo weyn taa in lagu daro xagga luqada waa laga fiican yahi cajuus fiican ila nabiy sal slam waayo waxyaalaha u gaarka ah waxba lama bahaleeyo oo taa laguma daro tawtaaniif faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allahi udcu llaha ilaahay an yudkhilanii inuu geliyo aljannata jannada inuu geliyo oo qof dumaro weyn oo lugays soo daba dhigtoo soo lugaysay oo nebiga u timi oo doonaysa in ilaahay loo baryo nebigu waa la kaftan wuxuuhi umma fulaan fulaan hooyadiiyey ina aljannata jannada laa tadkhuluhaa ma gasho cajuusun habari ma gasho warweyn oo culus oo aanay uba fadhiyin ayuu nebigu ka hor keenay waxay tihi nebi allow jannada ii bari inaan jannada galo suu yihi ma galaan jannada qaala wuxuu ihi fawallad way jeesatay tabki iyadoo ooyeysa waxay u qaatay kol haddaad habarowday jannadii waad ka gabowday khalaas janno dambood gelaysaay jannada intay run baad qaala wuxuu hi ahbiruuha rag ka daba diray riwaayada ugu fiican waxa odhanaysaa soo celiye waa soo celiyey ahbiruuha u warrama annaha laa tadkhuluha wahiya cajuus iyadoo habara geli maysee ina allaha tacaala ilaahay baa yaquulu yidhi inaa annaga ansha'naahunna curinnay insha'an curin dib ka curinaynaa fajacalnaahunna waxaanu ka dhignay abkaaran shabado curuban islaaleeg curuban caruub ah oo raggooda jecel atraaban islaaleeg dib waa tadwiir waa la tadwiirinaya dib baa loo horumarinaya ma aha tukubihii iyo qalloocnaantii iyo coodhcoodhkii lagu geli maaye iyadoo la giigsan yahay nebi muxuu idhi ahlujanna waxay ku gelayaan abnaa'u aaain raggooda waxay ku gelayaan saddex iyo soddon waxay ku gelayaan banaatu aaain iyagoo soddon jiray gelayaan halkaan la dhaaf maayo la jiidanaya ya waxaan qofka imika sanad bay sii bedelayo maaha khalaas marka meel loo shakaysta halkaasa ah waayo halkan wax daa'imayaaba quwad baan daa'imayn qurux baan daa'imayn xoolaan daa'imayn caafimaad baan daa'imayn wax daa'imayaaba ninka tan ku dheg umbaa doqonah igowlan doqon kale jirin doqon kale haddaad doonayso ka kan ku dhega ayumbaa doqonah markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka qosliyey way qososhay iyadoo qosliysoo faraxsan ayay meesha ka dhaqaaqday intaasoo keliya maaha maalin kale aya gabadhuunta waxay tii ya ra'ayta zawjii ninkaygii meed ibn abi xaatim baa warinaya awjuka alladii fii caynayhi bayaad ma ninkaagii labada indhood caddaayeen way oydaybaddmmaantunabeelintu kaa soo maqnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maasaa lagu yidhi dena qof walba indhu waa oo qayb cad he waa marka misaaxa nebigu calayhi salaatu wasalaam aad buu u qiimo badnaa waana kaga duwanaa dadkan maaratay madaxda iyo waxaa sheegta aad iyo aad buu uga duwanaa lagama xiiso goynayn salawaatu rabbi wasalaamu calayh baabu ma jaa fi sifati kalaami rasuuli llahi sal allahu alay waslam fi shicr halkana wuxuu kaga hadlayaa nebiga hadalkuu ka hadlay gabayga gabaygu waa hadalka mawsuunka ah nebiga salawaatu rabbi wasalaamu aleyh ilahi waa ka mamnuucay gabayba inuu gabyo waayo hadduu gabyi lahaa oo wax tirin lahaa qur-aankan ay gabayga ku sheegayaan ay deliishan lahaayeen wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lah ayuu ilahay yidhi shucaradana nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi saxiixa wuxuu yidhi ina min albayaani la sixra wa ina min alcilmi la jahla wa ina min alshicri la xikma shicirka marmar baa uu xikmad noqdaa nebigu mar wuxuu yidhi alshicru bimansilati alkalaam gabaygu waa hadalun xasanuhu xasan wa qabiixuhu qabiix gabaygu waa hadalu ka wanaagsanna waa wanaagsanya ka xunna xun yahay qur waa kala qaaday shucaradii nimankii gabyaaga ahaa ee murtidhaadhiga ahaa wshucaraau yatabicuhum alghaawuun alam tara anahum fii kulli waadin yahiimuun wa anahum yaquuluuna ma laa yafcaluun ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati wantasaruu min bacdi ma ulimuu wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun qolaa laga soo reebay shucarada luntay ee waxay doonaan iskaga hadla waa kuwa ilaahay rumeeyey camal saalixa sameeyey wantasaruu min bacdi maa ulimuu raggaana waxaa hormood ku ahaa saddexdii shaaciree nebiga calayh isalaatu wasalaam waa cabdulaahi ibnu rawaxa iyo xasaan ibnu haabit iyo kacb ibni maalik labada gabaygooda ugu darnaana waa xasaan iyo kacb ibni maalik waayo waxay ku caayi jireen quraysh waxyaalaha caadigay garanayaan fulinimada iyo bakhaylnimada iyo maxaa la dhahdaa nebigay xaasideen iyo cabdulahi bn rawaxana shirkigu ku caayi jiray iyo kufriga ma fahmayaan shirkiga kufriga waayo dee inay saxayn baaba isu haystaan isagaana kaga darnaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi muu gebi jirin laakiin waxayna soo mari doonaa abyaadu akhriyey hal beyt iyo waxyaala yararuu akhriyey oo sida wahalanta ilaa usbucin damiti wa fii sabiili illahi ma laqiiti ana bnu cabdilmualib ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib waxaad gabi mooda gabilnimooda ayuu tirinaya marka culimmadu waxay kaga jawaabeen jawaabo doora waxay yidhahan kow horta waa kalaam mawsuuna waa hadal miisaamanoo aan gabay looga jeedine iska miisaanmey jawaabtaa waa la siiye laakiin jawaab sadiida maaha waayo qasadka ma ogin inagu gabayga waa qaadaynaa waa ku miisaamanaa kuwii kale baxrurajis buu noqonaya qolo kale waxay idhahdeen waxa nebigu akhriya waa baxrurajaso baxrurajasku gabayga kuma jiro iyaga jawaabtoodana waa la daciifiyey jawaabta ugu fiican waa in la idhaahdo wuxuu aa halbayt halbayt gabayaal laguma noqdo halbayt haddaad maanta hal bayt isku daydo oo midh labaad soo weydo wallaahi gabayaabaanoo bayd baan tiriy ma afar iyo shan haddaad tiritaan xataa gabaya ahayn maxaa la idhaha ninka dee gabay caadiya tiriyo midh labaad oo midh saddexaad oo midh afraadoo marka hal baydoo nebigu isu geeye ku noqon maayo gabaya jawaabta ugu fiican waa taa qaala xadaana cali bnu xujrin qaala ana shariikun can ilmiqdaam bni shurayxin can abiihi can caaishaa radi allahu canha qaalat waxay tidhi qiila laha waxa lagu yidhi hal kaana nebiyu sal ly slam yatamaalu ma soo qaadan jiray yatamaal tamaalka waxa la ydhaha gabay aanad lahayn oo aad soo deliishato bishay min ashicri qaalad waxay tihi kaana yatamaalu wuxuu soo qaadan jiray bishicri bni rawaaxa cabdullahi bni rawaaxa gabaygiisa aad buu usoo qaadan jiray wayaquulu waxaa kaloo odhan jiray wayaatiika bilahbaari man lam tusawidii gabaygan waxaa iska leh arafat ibn lcabd ya satabdii laka alayaamu maa kunta jaahila wayatiika bilahbaari man lam tusawidii laakiin nabiga waa la waayey baydka muu soo wada qaadan shadriga ayr buu soo qaatay wayatiika weliba wuu jabiyaa markuu soo qaato wuxuu hi wayatiika man lam tusawid bilahbaar abubakr baa rasul alla saa maahe wayatiika bilahbaari man lam tusawidi de waa isku mid bu maxaa soo kordhisay waa ah, hadii la dambiisiyo hadii la horraysiiyo waa isku marka beydkaasna waa beyd qiimo badanoo darafin bn cabdi muxuu ku leeyihi satubdii laka layaamu maa kunta jaahila alla wixii hore u aqoonin dhacdooyinkaa kuu keeni wayatiika bilahbaari man lam tusawidi halkaa beydkaa uu leeyahy daraf ibn cabdi shadrigaa yar haddaad maanta qaadato waxba kaama maqnaanayaan adigoon b b c dhegaysan oon nedka furin oon facebook gelin oon youtube gelin haddaad ka fadhido midunbaa kuula soo ordi doona midaad maqasho waa dhacay halkaasa maanta laisku dilay midaad maqasho waa dhacay midaana shidaalba ku shubanin lacagna kaaga bixin oo ordayunbaa ku iman doona wayaatiika bilahbaari man lam tusawidi inaad ka hor dhacdood hor cararto maxaad uga baahantayba marka beydkana waa soo qaatay nebigu xadiikaas waa xadiis saxiixa qala xadana maxamed bn bashaari qala sana cabdiraxman bn mahdi qala sana sufyaan thawri can cabdilmalik bni cumeyrin qala sana abu salma can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lah sal ly slam ina asdaqa kalimatin kelmadda ugu run badan ee qaalaha uu yidhi ashaaciru shaacir kalimatu labiid alaa kullu shayin ma khala allaha bailu alaa hooyaay kullu shayin wax kasta oo maa khala allaaha ilaahay ka soo hadhay baailun ay zaa'ilun waa wax tegayo zuulaya wakaada wuxuu ku dhowaaday umayat bna abisalt an yuslima inuu islaamo xadiikana waa xadii saxiixa nebigu gabayadii hore labiid ibnu rabiica alcaamiri waa nin shaacira oo faxliya waa shucaradii waaweynaa ee mucallaqaadka laakiin muxuu ku fiican yahay nasiib wuxuu ku yeeshay wuu islaamay ragga islaamay buu noqday ee saxaabiga ah markuu islaamay gabayba iska daayey gabay buu iska daayey markaas wuxuu odhan jiray waxa ilaahay ku bedelay baqaraya ali cumraan waxa la gebigiisu gebigiisu hal bayd buu tiriyey maa caatama ashaksu lkariimu ka nafsihi washaksa yanfacuhu ljaliisu saalixu intaasuu tiriyey maa caataba ashaksu lkariimu ka nafsihi qofka wanaagsani naftiisa suu u canaanto cid kale u canaanaysa ma jirte naftiisau canaantaa u xisaabiya washaksa yanfacuhu aljaliis aalixu qofkana waxa anfaca saaxiibu canba anfaca beydkaa keliyu tiriyey intuu islaamka ahaa ninkani xilligii maka la joogay ayuu wuxuu u tirinayay gabayga quraysh koox muslimiin iyo gaalaba leh ayuu tiriyo wuxuu ku yidhi alaa kullu shayin maa khala allaha baailu wax alla wixii aan alla jooga cusmaan madcuum sadaqta buu yidhi waa runtaa markaasaa wuxuu kullu naciimin laa maxaalata zaailu nicmo walbaaba laa maxaalata hubantii zaailu waa zuulaysa sui kadabta waa beentaa naciimu ljannati laa yazuul cabdicumaan mascuud wuxu uhi beentaa weeye shadriga dambe kii hore runbuu ahaa kana waa been waayo waxaa tihi nimco walbaaba baaba'aysa nimcada jannadu zuuli mayso waxba laysla dhacay waa laysu gacan qaaday marka beydka qaybta wuxuu yidhi alaa kulla shayin maa khala allaha baailu waana xaqiiq wey wax kastoo alla ka soo hadhay muxuu waafaqsanyay maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaq wa kaada wuxuu ku dhowaaday umayatu bnu abi sald an yuslima waa ninka nebigu yidhi aslama shicruh wa kafara huwa gabaygiisuna wuu islaamay isna waa gaaloobay ninkani wuxuu ahaa nin xaniifiyo toosan gabyaa badan badan buu leeyay ilahay ku ammaanayo carshiga sheegayo tawxiidka sheegayo shirkiga asnaamta ku caayayo jannadii naarta kaga warramayo malaa'igta iyow ninkan waxaa la yidhahdaa wuxuu isu haystay nebiga soo baxaya inuu isaga yahay maalintuu xaqiiqsaday in nebiguba muxamed yahay ayuu xaasidnimo ugu kufriyey umayata ibnu abisalt xasadku waa mushkilad wey waa ninka halkaa kala dhaadhacay gabaygiisna waa islaam oo tawxiid buu ka warramaya isna gaalnibu ku dhimanaya umayata ibnu abisalt waa aqafi qaala xadaana maxamed muana qaala ambana maxamed bn jacfarin qaala ana shucba can aswad ibni qaysin can jundi bni sufyaan albajali qaala wuxuu hi asaaba waa haleelay xajarun dhagax usbaca rasul lahi sal slam fadamiyad waa dhiigtay alqaadi ciyaad wuxuu leeyihi nebigu waa lugaynayey nebigoo lugaynaya oo soconaya ayaa suulka ama fartiisa lugta ayaa dhagax ku dhufto waa dhiigtay fa qaala wuxuu hi hal anti miyaa tahay ma wax kalaa tahay ilaa usbucun far mooyaane usbuc asbuc isbac waa mualaa saddexa eh, xarakaa ku bannaan hamsada bacdana saddex baa ku bannaan damiiti oo dhiigtay wa fii sabiil illaahi jidka ilaahaybaa maa wixii laqiiti aad la kulantayna uu kugu dhacay marka baydkan isagu nebigu ma laha calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo qaatay ninka la yidhaahdo cabdullahi bnu rawaxa halanti ilaa usbuucin wfii sabiili اllahi ma laqiiti ya nafsu ila tuqtalii tamuuti hada xiyaatu lmowti qasuliiti wma tamanayti faqad laqiiti in tafcalii bificliha hudiiti waa gabaygu akhriyey maalintuu geeriyoon doono markii dagaalka loo diray mu'ta ee ay geeriyoodeen zayd oo ciidanka hogaaminayay jacfar uu qabtay calanka jacfarna uu geeriyooday ayuu gabaygan akhriyaya waayahay markaa nebigu wuxuu soo qaatay gabay aanu lahayn oo uu leeyahay cabdullahi bnu rawaxa sidaa culimaa tidhi qolooyinna waxay leeyihin maye nebigu isagaaba beyd kale laakiin hal beyd oo la tiriyey ayaan gabyaa lagu noqonaynin halkaa waxaa laga qaadanaya nebiga calayh salaatu wasalaam tay ku dhiigtay jihaad ma ahayn alqaadi ciyaad wuxuu leeyihi waa lugaynayey culamada qaarna waxay leeyihin waa jihaadoo wa fii sabiili illahi baa ka wa fii sabiilillahi jidka alleh ayaa maa wixii laqiitii aad kulantay uu kugu dhacaya haddana waa jawaa waxay idhahdeen noloshiisa o dhan baa fii sabiili illaahi ah waayo dacwad qala xadaana ibnu abi cumar qala xadaana sufyaan ibnu cuyayna can lswad ibni qaysin can jundi bni cabdilahi albajali naxwahu xadiika xadii la mida ayaa uu wariyey qala xadaana maxamed bashaarin qala sana yaxya bnu saciid qala sana sufyaan thawri qala sana abu isxaaq can ilbara ibni caasimin qaala wuxuu ihi qaala lahu rajulu nin baa ku yidhi afarartu miyaa cararteen can rasuulilahi sal l slam miyaa ka cararteen ya aba cumara waa bara ibnu macaasi baa la dhaha abaa cumaara faqaala laa wallaahiye maa wallaa ma jeesanin rasuululahi sal slam ilahi ma jeesanin raggiisii waaweynaana ma jeesanin walaakin ha yeeshee waxaa dhabarka jeediyey wallaa waxaa jeediyey saracaanu nnaas dadkii jaanta fududaa oo u badan muslimatulfatxi kuwii maalmo ka soo islaamay oo gebigooduba labayo maalmood islaama talaqathum waxaa ka hor timi hawaasin qabiilka laydhaa nabli waa ismu jamac leebab ayay kala hor yimaadeen wa rasul lahi sal slam rasuulka ilaahayna calaa baklatihi baqashii buu wa abu sufyaan ibn alxaaris ibn cabdilmualibna aakhidun wuxuu hayaa bilijaamiha xakamaheedu hayaa wa rasul lahi sal slam yaquul wuxuu leeyahy ana nabiyu anigaa nebi ah laa kadib been ma aha ana bnu cabdilmualib ina cabdilmualib anigaa ah marka <coughs> dagaalkii xunayn qacdii hore muslimiinta waa laga il horeeyey sababtuna wax kale maaha sahankii xalay la sahmiyey ee halkii lagu ogaa ayay soo guuro galeen bartii loogu tegay in la doonaya loogu tago ayay ka soo horomareen togbay galeen meel dhaadhaco hoobaday galeen ninkii yaraa hogaaminayeyna wuxuu ku yidhi markay soo dhaadhacaan goortaa himsehimsaha leebka iyo qaylada iyo orodka isugu dara nimankiiba iska wada lulaysanoo himsehimsaha ubeyla subxi oo soo baa leeb iyo qayliyo orod laba kun baa la socdo soo islaamay dhowaan ree maka ah labiyo tobanka kunee ciidanka ah laba kun baa kuwii dhowaan soo islaamay kuwii baa dhug jeediyey xataa qaar baan islaam ahayn ciidanka nebiga caleyh salaatu wasalaam ninka la yidhaahdo ninkii safwaan ibnu umaya islaamma maaha nebigu ku yidhi islaam wuxuu ku yidhi mee wakhtii sii sui wakhti qabso sui laba bilood sui laba kalaan kuugu daray afar bilood gaal baa dhex socda deetana mar alla markii ay yaaceen kuwaasi ayaa qaar badan yidhaahdeen badala sixiru sixirkii maxamed waa jabay faragorgar buu qaado dharbaaxu ku jiiday safaan nin rageed buu ahaa iyo guushoodaad wax nooga dhigaysaa markaasuu dharbaaxu yidhi naga aamus dabeetana mar alle markay kuwaasi yaaceen nebigu cabbaas buu ku yidhi cabbaas ow qayli cabbaasna waxa la sideed mayl baa laga maqlaa hadda codkiisa sideed mayl say culimada shuraaxdu leeyihin sideed mayl waa maxa oo labiyo toban kilomiter baan malan qiyaasta wa midya bar baa la odhanaya wuxuu idhi yaa lalansaar yaa asxaab ashajara yaa lalmuhaajiriin saddexaasuu way soo rogeen markaasay gaaladi iskaleen markaasuu nebigu yidhi alaana xamya alwatiis immika ayaa tanuurkii iyo moofadii shidantay in yar kadibna waa laga guulaystay marka nebigu salawaatu rabbi wasalam isma dhaqaajinin waxa la ydhaha geesinimadii loo daliishadaa nebiga baqal baabuu nin cararu diyaari baal ma kaxaysto baqashu waa xilliga ammaanka faras buu kaxaystaa ninka doonaya inu waxna gaadho aan lana gaadhin nebigu baqal buu wataayo orod uguma talagelin weliba baqasha wuxuu u seerayay xagga gaalada xilligaasina waa xilliga laisqariyo ninka xataa hogaamiyihii uxudegaas ka guro sheebadaa gashado isla lagu garanin askarta aad noqotid nebigu waa buu dhaadanaya wuu sheegaya ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib bal wuxuu leeya abu sufyaan bnu xaaris abu sufyaanna waa ninkii ugu gabyaadsanaa qurayshe nebiga caayi jiray waa nin adeerkii wuxuu soo islaamay wax ka yar bil ayuu islaamiyey aad islaamkiisu u wacnaaday nebigu wuxuuhi waxaan rajaynayaa inuu xamse ii bedelo gasa dheer bay lahayd islaamnimadiisu inaan ka gaadhayn marka abu sufyaan baa soo qabanaya nebiguna uu sii eriyay xag gaaladu wada in yar kadibna waa laga guulaystay gaaladii marka ereygan ah ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib waa beyt shicira laakiin baydkaasi waa un kalaa mawsuunana waa loodan odhan karaa waxaa kaloo la odhan karaa hal baydoo keliya hal baydoo keliya gabayaa laguma noqdo qaniimadii maalintaa la helay cajiib bay noqotay waxay gaadheen geela uu nebigu gacanta ku dhigay shan kun oo geela afartan kun oo adhya dahabka iyo maryaha iyo maxaabiista iyo hubkana waa la kala guri kari waay